bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sideetanaad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim waxaynu ku soo jiray baabu wujuubi asli اxaaidi cafwan baabu jawaazi qasli alxaa'idi ra'sa zawjiha wa tarjiilihi wa طahaarati su'riha wاlittikaa'i fii xijriha qال الإmام رحimه الله تعالى xadثna أbu bكر بن بن شhيبة وزهير بن xرب qال xadثna وكيع عن مسcر بن كdام الهiلاaلي وسفyان الثوري عن المقدام بن شhريح عن أbي أbيه شhريح بن hاني الxاrثي عن cائشha رضي الله تعالى عنها qاalad hooyadan waxay tihi kuntu waxaana أشhرب tii cabta wa أna xaaidu anoo caado qaba ayaan weel caana ka dhimi jiray ama biyo ka cabi jiray uma intaa kadib unaawiluhu weelkii waxaan u dhiibi jiray ama sharaabkii annabiya suubanaha sala allahu calayh waali wasalama fa yadacu wuxuu dhigi jiray ama saari jiray faahu afkiisii wanaagsanaaye sharabta lahaa calaa mowdici fiya meeshii anigu aan afka saareen ka cabay weelkii fayashrabu waa cabbi jiray wa atacaraqu waxaan feenan jiray alcarqa laf hilib yar leh xuraaqu ama carqigu waa lafta hilibka badankii laga cunay ee waxna ku hadhsan yahay ee markaa ilkaha fiidda hore lagaga qadqaado wixii ku dhimanaa wa atacaraqu waxaan feenan jiray alcarqa laf hilib yar leh waana xaa'idun anoo caado qaba uma intaa kadib unaawiluhu lafti baan u dhiibi jiray hilibka lahayd annabiyu suubana calayhi salaatu wasalaam fayadacu faahu afkiisi buu saari jiray calaa mowdici fiya meesha anagu aan ka goostay buu ka goosan jiray walam yadkur zuhayr zuhayr muusan sheegin fayashrabu inta kale unbuu sheegay intaana xadiidka gudagelin xalay markaynu maraynay xadiidkii baabkuu ka bilowday can ibni shahaab can curwata bni zubayr can camra can camra curwaha waa curwa bni zubayr curwa bni zubayr ibnu ma aha waa curwa bni zubayr sanadkuna waa min baabi اlmaziid fii mutasil asaniid isaga curwo ah habarirtii caaisha wuu ka maqlay xadiidka laakiin intuusan xadiidka caaisha ka maqal buu hadda kor ka qaadan jiray camra bint cabdiraxmaan ibni ascad ibni zuraara aw ibni sacd ibni zuraara marka sidaasay xufaaddu u badan yihiin xaafidkuna wuuba tasriixiyaa in uu baabku yahay min baabi اlmasiid fii mutasil asaniid xadaثna yaxya ibnu yaxya الtamiimi أhbarna daawuud ibn cabdiraxmaan almaki alcaطaar can mansuur ibn cabdiraxmaan mansuur ibn cabdiraxmaan ibni طalxa can ummihi hooyadii oo safiya binti shayba la yidhaahdo can ummihi safiya binti shayba ibni cumaan ibni abi alxa alcabdariya oo min sikhaari الsaxaaba isagoo hooyada oo safiya ah waa saxaabiya sahiira ah weeye can caaisha radi annaha qaala waxay tihi hooyadan kaana rasuul lah rasulka ilah wuxuu yataki kii dangigsada ku tiirsada loo jeedaa dangiigsiga huna tiirsasho ku seexasho ayib yatakiu fii xijri dhabtayda xajri iyo xijri waa isku mid wa ana xaa'idun anoo caado qaba fayaqra'u lqur'aana qur'aanku aanku akhriyi jiray xadiidkan muhim jiddan weeye macaani badanna waa ku jirtaa baabkii u baabaystay macaanidiisu hadde waa ku cadahay oo dhib ma laha in gabadha caadada qabta ay daahir tahay waxay hambaysan la cuni karo ousan dhib lahayn xadiidku waa ku cadyahay waxaa kaloo ku cad haddee nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenku markay caadada qabaan in xoogow la yar dareemayo ama la yar haquursanayo ama laga yar cararayo inay dareemaan baa laga yaaba nabigu tiibuu baabi'inaya weelka meeshay ka cabtay buu ka cabbay meeshay afka saartay buu afka saaray meeshay ka goosatay buu ka goostay dadka waxba kagama duwanid wey aan ka ahayn in ilaahay xugum kaa reebay iyo salaad iyo howle ilaa ka daahir noqonayso marka waa mubaalaqa fii mukhaalafati اlyahuud nabigu wuxuu ku xildheeraanayaa inuu khilaafo yuhuud oo odhan jiray yaan guri lala seexanin oo aan meel lagula kulmin oo wixii oo dhan buu nabigu baabi'inaya ayib macnaha muhiimkee ku jira u fiirsada halka ayaa ah qolihiinni gabdhaha dhihi jiray dhiigga qaba kitaabka qur-aanka waa akhriyi karaan xadiidku waa idin baabi'inaya xadiidku idin baabi'inaya see idin baabi'inaya nabiga calayhi salaatu wasalaam anoo caado qaba dhabtayda ku seexan jiray fa yaqra'u lqur'aan maxaa keena fa yaqra'u lqur'aan inaad fahantaan baa la rabaa fa yaqra'u lqur'aan alxaafid ibn dqaq alciid xaafid ibn xajar fuqahaa اlmaalikiya fuqahaa shaaficiya ee fanniga xadiidka ku fiican waxaa ku jira ishaara ishaara ku jirto waa maxay goobta lagu seexanayo iyo ruuxan dhabtiisa lagu jiifo waxaa mamnuuc ka ahaa qur-aankaa mamnuuc ka ahaa ayadoo sidaa tahay suubano asagu qur waa akhrinhayo marka dareen baa meeshaa ku jira haddii caaisho inuu qur-aan ay akhriday u bannaanta iyadoo xaayado ah. maxaa keenaya intuu dhabtayda ku sexdo qur-aan akhrinaya yacni inaad fahantaada rabaa caaisho iyadoo dhigi qabto caado qabto haddii qur inay qabto uu bannaan yahay wahamka ay saaraysa rafinaysa muxuu yahay ayadoo xaaidabaad qur-aanka akhrin kartay jirtay oon dhib lahayne siday wadaaddahan dambe ummadda ku lugooyeene maaligna ay riwaaya u tiiriyaan muran ka taagan yahay maxaa keenay suubanaha dhabtayda ku seexday anoo caado qaba qur'aanna akhriyey maxaa jira dareen yacni xaa'ida qur-aan ma akhrida wey xaa'ida qur-aan looma ogolo ruuxii dhabteeda ku sixinoo qur-aan mamnuuc buu ka yahay baad fahmi lahayd xaaidu qur in akhrido waa ka mamnuuc axadkii la darso oo nabi maxamedoo dhabteeda ku seexdayna qur ma akhrin karaa kuu soo degdegaysa wahamkii bay saaraysaa ooy ku leedahay xaa'idada qur loo diidan yahay ruuxii dhabteeda ku sixda ama la darsa ku shuqul ma aha inaad fahanteen malme qaabkay u dariishadeen muxadisiintu waa muhiim jiddan dhabtayda ku seexan jira anoo xaa'ida ah waalqur'aanu mamnuucun can ilxaa'id laakiin nabigu waa akhriyey weeye isagoo dhafteeda ku jiifa macnahaasa meeshu ku jiroo daqiiq oo inaad fahantaan u baahan ayib kulligoodna hawshaasi waa tilmaameen waxaa kaloo ku jira hooyadan ay kuu tilmaamaysaa in qur-aanku uu ka caagan yahay meelahan daahirka ahay qur-aanka in laga ilaaliyo mawaadicda la qashinsado ama aan wanaagsanayn bimacnaa maxay ku tilmaamaysaa xaa'ido dadka qaarkii waxay is yidhaahdaan weeye agteeda iyo meel u dhow qur-aan laguma akhriya leannu ayada aan daahir ahayn wahamkiina way saaraysa oo annaga hawshaannada iyo qur-aan inaad akhrido adoo deris noo ah ama agtaannada jiifa ama nagu sixid culays male ku leedahay labadaa masaleba way taqriirinaysaa in qur-aanku ka cagan yahay meelahaan munaasabka ahayn lagu akhriyo xaa'idana aan loo ogolayn qur-aan inay akhrido ruuxii ayada la darsana uu akhrin karoo dhib lahayn fahamkaasaa meeshu ku jira waana faham daqiiqah wadaaddo badanna ay mareen ayb daqliciid baa hawsha isaareeyey hortiyiina bacdulmaalikiya isaareeyey xaafidkuna wuxu hi aleelaha waa gar hawsha ayada fatxbaariga ahriya ahriya hawsha ayada ha kula degdegina gabdhaha caadada qaba kitaab qur-aana ma qaadi karaan mana akhrin karaan qolihiina macallimiinta dugsiyada quraanka dhiga gabdhaha xaa'idaadka ka daaya kutubta aad ku tabacaysaan ka daaya qur-aankaad akhriya leedihiin wax culaysa waa usbuuc shan beri ha dhegaysato qur-aanka ilahay baa wax badan fududeeya hadda way dhegaysan kartaa ruux kaloo yaqaana agteeda ku akhriyi kara waa loo meerin karaa dhagahay gashan kartaa ayib laakiin ayada ha akhrido musxafna ha qaado ka ilaaliya ya bul allah imtixaanka ah, uh, ka siiyo sheekh faarax ka hadlaya dhankaad aaday utaa qabaan dhaafa hadalkiya miya ayib maxaa imtixaankan ma kitaab qur sheegay soo qorsho aad wadataan ma fasal fasal iyo mashruuc masale diineed laga hadlahaya masale diineed baan laga hadlahaya ayib marka dib u dhiga gabadha maalin kale imtixaanka ka qaada markay daahir noqoto maxaa colaysoo jira yaa qaba maxaa u daliil ah? wadaad baa qaba tahay nin walba wadaad buu laakiin waxaa la rabaa kitaabka qur-aanka goor toban jeerna waa idiin sheegay kitaabka ilaahay haddii laysku qabto waa la samaynay waa la samayn iyo la samayn maayo wadaadda isku khilaafaan ra'yiga iyo madhabka ee ku cad ama u roon ixtiraamka kitaabka ilaahay mara had iyo goor haddii laba madhab meesha ay ku jirto madhabka aad leedihin alleelahay kanaa ku roon weynaynta iyo qadarinta iyo sharfidda kitaabka qur-aanka asaga mara haddii saxaaba laba qowl ay ku jiraan hebel waa kan iyo waa kan wadaadka hadalkiisu uu dhowrayo xurmadii saxaabada qaata suubanaha calayhi salaat wasalam hawl ku saabsan laga hadlaayo ra'yiga uu ku jiro qadarin suubane mar haddii masaladu masale khilaafa oo saaqa ah ay tahay kaa qaata dhanka uun baasha u qulunaysa maxaad u aadaysaa kitaabka qur-aanka shantaa maalmood afartaa maalmood ka daaya ha ku bahadilina xurmadiisi baa dhiman waa la fududaysan sida boogii exercisekaba hadda kitaabka qur-aanka loo tuuraa iskuulaadkan iyo madaaristan gabdhaha loo kalihin ee labadan horaanba anugu cuqdad ka qabay oo cudurraday keenta waxaa ka mid a iskuulaadka gabdhaha la geeyo iyo madaarista la geeyo gabdhaha muslimaadka la geeyo macallimiin ajaaniba wax u dhigaan ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqde dhibkiisa waxaa kamida mida gabadha waxaa ka dhinta sariigta iyo xishoodka waa cudurka koobaad ay gabadhu meesha ka soo qaato gabadha dugsi qur-aan besa la geeya ama aabbaheed iyo waalada waxbareen guriga ku joogta iyo midda iskuul ka soo baxa isku xurmo maaha isku xishood ma aha isku sariig maaha isku danqasho ma aha wadooyinkay kugu jiirahayeen xabadkay kugu qaadi inaad ka leexato may kaa leexan maayaan iyagoo cambe iyo moos ruughayo oo taqsiinsan bay ka hor iman somayda arag ma aragteen somayda arag ayagoo yuli oo buuqi oo dagaalami bay ku jiidhi labaatan jiro ah gashaantiyo ah iskuulkay cudurkaa ka soo qaadeen iyadoo yaroo lix jiraa la geeyey ilaa labaatan iyo saddex baa halkaa kuray dhex boodaysay iyo iskuul iyo macallin iyo balaayo xishoodki iyo dareenko o dhan baa ka tegay waa cudurka u yaray qabaan wey anuu hadda waa xaaraan idin dhihi maayo laakiin anuu cudurkan qabaan idiin sheegay dareenkan ka qabo iyadoo sidaa ta haddana kitaabka qur-aanka wax nagaga soo hadhee boog exercise ayaan laga dhigin aniga kolley intaasaa idin leh وxadثnي زهير بن حرب xadثna cبدالرحمن بن مهدي xadثna حماد بن سلم xadثna ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن اليهوud يهوud kaanuu waxay ahay إdaa xاadat الmarأة haweenaydu hadday caado hesho fiihim ay fi lyahuud lam yuaakiluuha waxba lamaysan cuni jirin walam yujaamicuhunna kulamaysan kulmi jirin fi lbuyuuti guryaha walam yujaamicuhunna lam yusaakinuuhunna looga jeedaa huna galma ma aha iyo wada noolaashihii baa loo jeedaa walam yujaamicuhunna kulamaysan kulmi jirin fi lbuyuuti guryaha fasa'ala asxaabu nabiy asxaabta nabiga waxay weydiiyeen annabiya subanaha calayh salaat wasalaam bay arrinkaa weydiiyeen oo waxay yidhaha nabi allow haweeney cada qabta wax ma lala cuni karaa gurina ma lala seexan karaa faanzl allahu tacala ilah wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can ilmaxiidi nabi allow waxay ku weydiinayaan can wai daati اlmaxiid can ilmaxiid maxiidku fii luqati اlcarab dhiiggana waa noqdaa waqtigiisana waa noqdaa hay-adana waa noqdaa ayb hunaa ha lagu daaya xaydkii tooska ha lagu wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan canilmaxiidi caadada iyo xukumka dhiiggay ku weydiinayaan qul waxaata nabi allow huwa dhiiggu aw makaan almaxiid dhiiggii qudhigiisoo xaydka ah ama meesha laga helo xubinka taranka ah adan waa dhib iyo dhibaato factazilu nisaaa fi lmaxiid factazilu nisaaa dumarka ka dheeraada fi lmaxiidi fii waqti اlmaxiid ama min makaani اlmaxiid ama dhiigga ka dheeraada ila aakhir اlaaya aayadda aakhirkeeda nabigaa marka fasiray faqaala rasul sl l slam wuxuu hi isnacuu sameeya kulla wax walba dumarka ku sameeya dhiigga qabo caadada qaboo la dhaqma weeye ila nikaaxa galma mooye waxaan galma ka ahay ayib riwaayadii abu daawuud baa ka cadayd jaamicuhunna fi lbuyuud wasnacuu kula shay ila nikaax guryaha kula kulmoo la seexda wax walbana waa idiin bannaan yahay galma ka ahay idan wayas'aluunaka can ilmaxiidi riwaayada iyo xukumka iyo fasirka suubanaha tusa inuu yahay loo jeedo makaan almaxiid aw nafs alxayd oon wakti loo jeedin hay-a aan loo jeedin ayib fabalaqa dalika alyahuuda arrinkaasaa yuhuud gaadhay warkaasaa yuhuud maqleen ila magaalada madiinay joogaan faqaaluu waxay yidhaahdeen maa yuriidu hada arajul ninkani ma doonayo oo suubanahay u jeedaan an yadaca inuu ka tago min amrina diinta yadii shay wax uu daayo ilaa hadduu arin aan leenahay jiriyo dhaqan annagu noo soo jireen ahaa khaalafanaa fiih wuu nagu garamaraa wuu nagu khilaafaa wuxuu noo dhaafaya ma jiro maxaa yeelay xataa dumarkii caadadoodiiba xataa nagu khilaafay hawshii annaga dhaqan noo ahayd lahayn ahludiin baan nahay dumar hadday caada helaan laga cararo bannaanka laga maro guyaan loo dhowaan wixii o wuxuu waa qurb wixiina waxba kama jiraan fa usayd ibnu xudayr baa yimid waaska ahaa wacabaad ibnu bishir ayaa yimid faqaala waxay dhn ya rasu rasuulka ilaahayow ina alyahuuda yahuud taquulu kada wakada yahuud saa iyo saasay yidhaahdaan oo waxay leeyihiin dumarka hadday caado helaan karo lama agmari karo aayaddii soo degtay iyo xukumka aad saartayna xogo buuqbaba ka keeneen inta yaree dhimanna ma fufuqgoynaabay dheheen say u samraanba xataa dumarka ma u galmoonnaa dhiigga qaba say yuhuudi u ayadu wanaag jacayl buu ka yahay mukhaalafatan lilyahuud bay rabaan falaa nujaamihuna ay falaa nujaamihuna maba u galmoonaaba ila horaa waxaanna tiri isnacu kula shay ila nikaax xata nikaax maku daraa se yahuudi u samirto ayb fatahayara wajhu rasuul اllah wajhu rasuulilah rasuulka wejigiisibaa isbedelay idanta waxay kutusaysaa nabigu diin buu ka hadlayaa ma aha hebel ku xumee yahuud ku khilaaf ma aha xukm alle iyo amar rabbi buu fulinayaa wixii ilaahay banneeyeyna waa bannaan yahay wuxuu rabbi xarimayna waa xariman yahay ama yuhuudi ha jeclaysato ama ha dhibsato ayadaa u taalla xataa dananna ilaa aanu malaynay an qad wajada an qad adiba inuu u cadhooday nabigu calayhimaa calaa usaydin wa cabbaan nabigu wejigiisi baa isbedelay waa ka xanuunsaday erayga asaga ah. haweenay cadaqabta ma u galmoonna nabi allow ilaa aan nabigu waa u cadhooday labada saxaabi leannu su-aal bay la yimaadeen way kaceen labadood markay arkeen nabigu inuu isbedelo hawshaa uu diiday ba iska kaceen way baxeen markay masaajidka saa oga baxeen yaa caana hadiyadoo nabiga loo wadaa ka hor yimid fastaqbalahuma waxaa ka hor yimid labadii saxaabi hadiyatun hadiyad oo min labanin caana ah ila nabi nabiga majliskii loo wado nabiga loo wada calayhi salaatu wasalaam markii caanihii la soo dhigay dhiilka caanaha weyne nabi wuxuu u yeedhay labadii saxaabi ee kacday ayib wahada min khuluqihi اlkariim ayib inaan ku xidhiidhiyo oon xurmadaada ilaaliyo waa mas'alo inaan wax xaqdarada ay sheegtay qabtana waa masalo baniaadamku inay isku keena way ku adagta ninkay wax yar ku qoonsadaan waxay ku leeyihin qori iyo qiiqi waa layska tuura nabigu hawshaas isagu ma aha qiiqaadana waa la baktiin yacbaa lagaa dhihi inta qoriga wanaagsan nabigu waa soo reebahaya idan nabigu wuxu ala slam fa arsala waa fariin diray ruux buu dira wey fii aahaarihim araadkoodii oo nimanka u yeedha labada ahaa caanaha wax ka cabeeni fasaqaahumaa nabigu caanihii buu dhansiiyo wax ka siiye waa waraabshay fa carafaa waxay garteen labadii saxaabi an lam yajid calayhimaa nabigu inuusan u cadhoonin way fahmeen waxaa ku jira waa fiihi masale muhiim masaladu sheekh u daliishaday masale ka muhiimsanoo usuuli oo caqadi a kugu jirta maxaa ku jira alistidlaalu biاlظaahiri cala اlbaaطin nabigu inuu qalbiyan cadhooday in kale maxay ku garteen saxaabadu wejigiisoo isbedelay wejigiisii isbedelay nabigu wuxuu dhibsaday hadalka iyo su-aashuu dhibsaday intaa waa lagu gartay haddana inuu nabigu labadii saxaabi caanihii wax ka siiyey u yeedhay soo dhoweeyey waxay ku garteen oo falkaa daahirka wuxuu tusay in nabigu uusan u cadhaysanin labada saxaabi shakhsiyan baqduhuna waa camal qalbi oo baaطina maxaa loo deliishaday inuusan jirin ama jiro shay daahira fatahayara inuu cadho jirtaa loo deliishaday xagga qalbiga in la waraabiyey oo caanihii wax laga siiyo la soo dhowey waxay u deliishadeen oo camal daahira inaan cadho aysan jirin xagga baaطinka fiihi marka alisdalaal biالظaahiri calى wujuudi اlbaaطini waاntifaa'ihi falka kaa imanaya daahirka dhachaya uurkaaduu ka turjumaa xumaan iyo wanaagba soomaaliya way taqaanaa oo hawshaa irjaa iyo tajahum kuma jiro waxa uurkaada jira afkaa kaaxday ku leeyihin atalaasum bayna aahir walbaain qaacidadii bay sugahayaan waa sunniyiin jahmiye maaha baabka markay marayaan meelo kale laga aafeeyaa inaad hawsha fahantaan baa la rabaa ayib xadiidku marka masalada waa ku cadyahay asagaana u fufuqgoya khilaafkii fiqiga ee soo socdo dhan haweeney xaa'ida oo caada qabta waxa xaaraan unka waxaa weeye galmo xubinka tarankae caadadu ay ku taallon iska ilaali wixii kale waa fasaxan yahay wixii kale waa fasaxan yahay ayib bimacnaa ama marka ha bannaanaado karaahatin ama ha bannaanaado karaahatin laakiin xaaraan ma aha tafsiilka horaan baan soo marray xadiidkii marka cikrima can bacdi aswaaji rasuuli lah sal slam ku soo marray abu daawuud iyo sunanka qaybo ka ayaa kaga sii cadda kaana sal allah alay waslam min alxaa'idi shay-an alqaa calaa farjiha awban xadiikunu la macno yahay nabigu hadduu haweenayo caado qabto wax baahdo xubinka tarankunbu mara iska saari jiro iska ilaalin jiray wixii kale haweenay daahiru ka soo qaadi jiray alimaam muqlaa ibnu qaliij wuxuu hi wa isnaaduhu saxiix xaafidku wuxuu hi wa isnaaduhu qawiyun runtii lanna waa min badi min ariiqi xamaad ibnu zayd can ayuub can cikrima can bacdi aswaaji rasul sl l slam marka ibnu maaja baynu ku marna waa xadiid aad iyo badan wey marka eh, caaisha la weydiiyey laftirkeedu hooyadan caaisha la weydiiyey oo la yidhi maxaa ninka ooga bannaan haweenayda caadada qabta kulla shayin ila alfarjay tiri idan cilmi khaasay iyadu haysaa kulla shayin ila alfarja waxaan xubinka taranka ahayn waa u bannaan yahay ibnu cabaas baa ku tegey umu salama la weydiiyo ayna sidaa martay masruuq cataa shacbi cikrima xasan albasri nakhaci sufyaan athawri axmed iyo isxaaq daawud bn cali الظaahiri isbaq ibn faraj almaliki bubacd الshaaficiya hada huwa الsawaab asaga xadiidka caaisha hadda aynu haynana muse xadiid caaisha ma ahayn xadiidkan xadiiu anas xadiiu anasna asagaa waafaqsan fataawadii saxaabadii ummahaat اlmuminiin asagaa waafaqsan wixii kale khilaafsan waa ra'yi fiqiha oo wadaadka ku khaldamay loo cudurdaari ama la garab maraya w baabulmadyi wuxuu baab yahay madida madi waa taqaanaan waa biyo jilicsan oo khafiif ah oo kaadi aad moodo oo markay e, baniaadamku dareen damaaci uu galo yimaada inta badan rag iyo dumarba waa ka yimaada dumarkunse u badan yaha la yidhaahdaa xukmkiisi baabu ay fii ahaaratihi wa najaasatihi ijmac baa soo guuriyaa madidu inay nijaasa tahay ijmac soo guuriya madidu inay nijaaso tahay laakiin qolyihii raafidada ahaa nimanka la odhan jiray ayaa khilaaf laga soo guurshaa nimankana khilaafkoodu feedaalbaab muctabar ma aha lianna ijmac ayba diidan yihin inuu xujo noqdo marka man khaalafana fi اlusuul la nuraajichu fi اlfuruuc warkiisa agga iska gee xadaana abu bakr bn abi shaybata xadana wakiic w abu mucaawiyata mxamed bn khaasim whushaym bn bashiir الsulami can ilacmash sulaymaan can mundir bni yacla wayukna waxaa lagu naanaysaa abaa yacla aلthawri mundir bn yacla athawri baa la iska yidhaahdaa can ibn اlxanafiya muxamed bn cali bn abi aalib can cali bn abi alib radi allahu tacaala can cali waynu soo maray inta xadidka ku lehay saxeenka soo ma soddon iyo shan xadii soddon iyo shan xadii buu ku leeyahay fii saxiixi muslim shan iyo toban xadiid buuna la gooni noqdaa muslim labaatanna way isla wariyaan labaatanna way isla wariyaan sagaal xadiidna bukhaari baa goonila ah barhkeed uu mawquuf yahay barhkeed uu mawquuf yahay sagaal xadiid marka meeqays ku noqonayaan soddon iyo shan sagaal loo geeyey afartan iyo afartan iyo afar xadiid marka majmuucu maa lahu fi saxiixayn sayidina cali bn abi aalib waa afartan iyo uu ogaada axaadiitu asagoo nabiga ka wariye ama ka tabiyana waa an afartan iyo afar xadii buu saxiixaanku dhan ku leeyahay nabiga axaadiistu ka wariyey waa an iyo lix xadii goormuu dhintay oo la dilay saxaabiga uu shahiiday afartankii sanadkii afartanaad dhammaadkiisii bil ramadaan siddeed iyo tobankeedii habeen jumca ah waynu soo maray nin khawaarij baa dishay calayhim lacaain ullah can cali bn aalib radi allahu tacala anhu qaala wuxu uhi saxaabiga kuntu rajulan baan ahaa madaa'an madi badan soomaali madi maxay tihaaan madun ba iska tidhaahdaa saan baan u malay anu magac kale u garan maayo ya ixdaleelo miyay ahayd ixdaleelaa la odhan jira waa runta kuntu waxaan ahaa rajulan madaa'an madi badan baa wa kuntu astaxyi waan ka xisoon jiray an asala nabiya nabiga inaan su-aashaa qayaxan la aado limakaana bnatihi waa gabadhiisa booska iga joogto nabiga xidid baana ilmaadeerna waa nahay waana xididkayahade waa sodogay waa sodogay sodogaa iyo siidigaana howlaha noocaasa waa lagala sariigtaa inay duruuf wacataba mooyeen oo markaa la sharcaya mooyeen fa amartu waxaan faray almiqdaada bna aswad saxaabigaas ayaan faray inuu nabiga ii weydiiyo fasa'alow nabigu weydiiyey faqaala wuxuu suubanu yaqsilu dakarahu xubinka taranku ruuxa dhaqaya ay ka timaado wayatawada waana weyse qaadanaya asalka xadiidku waxaa wariyey cabdarasaaq fii musanafihi camaar ibnu yaasir iyo cali bn abi aalib iyo miqdaad bn alswad oo saxaabiga hadda laydiin sheegay ah ayaa waxay ka niqaasheen oo cilmi kororsi madidu maxay tahay ninkay madi ka timaada muxuu samayn ma ka weysaysan ma kaadid oo kale oo la dhaqmi ma ka qabaysanoo mamani oo kalaa ixdiladu way dhib badan tahay xagga jileeceda iyo khafiifkeeda markaad aragto kaadi bay shabbahdaa xagga inay dareen iyo damaac ay ku timaadda markaad eegtana mani iyo himil ay shabbahdaa marka kaadi baa la raacino waa laga weysaysan oo sidii nijaasada baa laskaga dhaqi kadibna waa laga weysaysan mise qabays bay waajibisaa oo waa madi lianna waa mani lanna waxay ka horraysaa hordhac u tahay manida muqadimaad way ka soo hormartaa ma ciidankaasay ku baab tahay mise waa budogooni u tuman hawshaasa la isweydiiyey kadib markay hawsha ku murmeen o isfahmi waayeen yuu cali wuxuu ku yidhi horta anu baasha waa ku dhibanahay mar walboon isku arkana waan qabaystaa xataa xilli qoraxeeda shitaago innagu qorxeed baan dhanna laakiin cinda alcarab iyo bilaad shar alawsat xilliga shitaago waa xilliga qabow ee barafku dhacey aad u qabow weeye xilli qabow oo barafaan saan u qabaysanayn dhabarkaa daldalaacay anaga sunna kusoo marray dhabarkaa jexjexmay xilli dayra dhaaf ah ayay manidu ka imaan markaasuu sidii manida uga qabaystaa su biyo iskugu wada dhabarkaa daldalaacay ee nabiga ii weydiiya anugu ma weydiin karee isagaa ku ijtihaaday wuxuu u qaatay wuxuu ilxaaqiyey manidii buu baabkeeda mariyey <laughs> saasay asalka xadiidku ahaa marka nabiga la weydiinayana cali wuu fadhiyaa nasaa ku soo maray xadiidkii aad kitaabu ahaara dib u fiiriy ogu noqda nasaa ku soo maray fa amartu ilaa rajulin jaalisin ilaa janbii inay ganac fadhiyey yaa nabiga iyo weydii awsha weydii cali ma maqno wuu fadhiyaa goobta laakiin su-aasha waxaa dhiibaya miqdaad baa dhiibay ama camaar camaar meesha maxaa soo geliyey asalba raggii ka soo bay ahaayeen labadaba wuu diray riwaayo marka cabdirasaaq iyo axmed baa caddaysay labadoodaba wuxuu orday ii weydiiye nabiga miqdaad baa su-aashii la horreeyey markuu miqdaad hawshii dhiibayna camaar waa iska aamusa marka haddaad aragta cali oo kale camaar baan diray waa run wuu diray miqdaadna wuu diray laakiin su ninka nabiga oo la hormaray wuxuu noqday miqdaad calina waa fadhiya yaqsilu dakaru xubinka tarankuu dhaqayaa wayatawada uu weyse qaadanaya xubinka tarankuu dhaqi dakarahu horaan baynu soo maray dakarku waa xubin wاlxukm اlmucallaqu bicudwina yaqtadi الtacliiqa bijumlatihi daahirka nasku waxaa weeye qaybta hore ee mididu ka timid base dhaqi maysidi kulligii baad dhaqaysa daar iyo dabo dakarahu ayb waa markaad lafdiga raacdo haddaad macnaha fiirisana nijaase xaggee la dhaqaa meeshay gaadhay ama ka timid umbaa la dhaqaa inta hore ee nijaasadu taabatay umbaa la dhaqi inteeda kale waa layska dayn xubinka waa haddaad macnaha fiiriso ayb wayatawada wuuna weyse qadanoo weysada waa jabtay waa naaqid lwudu xadaanaa yaxya bnu xabiib alxaariiy alxaariiyu xadana khaali yac ibn xaari wuxuu ka baqayaa inaad khali ibn abdilahi u qaadato yacni ibn alxaari buu u jeedaa ibn cubayd alhujaymi xadana shucbatu ahbarana sulaymaan sulaymaan waa acmash sulaymaan huna acmash baa loo jeedaa sulaymaan ibn acmash qaala wuxuu uhi sulaymaan samictu waxaan maqlay mundiran mundiran waa wadaadkaad soo maraysa mudir ibn yacla waraan waxaanu soo maray wakiiciyo abu mucaawiye iyo hushaym oo saddexduba xadiid ka qaadanaya can ilacmash samayn soo marin can ilacmash can mundir baynu soo maray hunaa marka waxaa raacay weeye raggii saddexda ahaa ee wakiic iyo hushayn iyo abu mucaawi waxaa raacay weye shucbe shucbaa raacay oo akhbarnay sulaymaan leh sulaymaankuna waa acmash qaala marka sulaymaan wuxuu yidhi muxuu u soo celiyey marka waa yahay wuxuu u soo celiyey acmash waa mudallis horaan can buu soo yidhi laakiin riwaayatu shucba waa maxay baranii maya samictu idhaha qaala sulaymaan wuxuu idhi acmash samictu mundiran samictu ninka mudliska shucba ma aha mundiran can muxamed ibni caliy alxanafiyi can abi aalibin qaal annahu qaal istaxyiitu waan ka xishooday oo ka sarreegtay an asala nabiyu subanaha inaan weydiiyo can ilmadyi can xukmi lmadyi ixdilaladan xukumkeeda min ajli faatimo darteed oo xaaskayga ah nabigana gabadhiisii ah bal inantiisa andhahan say noo qabsanin yaasin iyo fa amartu midaada midaad baan faray inuu nabiga ii weydiiyo fasa'alah faqaala wuxuu idhi minhu lwuuu minhu lwuduu weysa ka waajibta weysa ka waajibta kama waajibo qabays sunankaad ku soo marteen min almaniyi alguslu wa min almadyi alwuduu'u mani waxaa ka waajiba qabays madina waxaa ka waajiba weyso waxadaanii haaruna saciid alayliy وaxmed bn ciisa ibn xasaan waynu soo mareen qaala xadaana ibn wahb bn cabdالlah ahbarani mahramaة bn bukayr can abi abihi bukayr bn cabdilaahi ibn اlashaj can sulaymaan bn yasaar alhilaali can ibni cabaas ariiq labado hadda mutaabaca weeye oo kii hore wuxuu ahaa de maxamed cali bn xanafiya can abihi bu ahaa cali ah hadda ibn cabaas oo can ibni camihi ayib can ibni cabaasin qaal wuxuu yidhi qaala cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhum arsalna almiqdaada bna asad baanu diray xaggeen u diray yaa dirahaya cali marka camaarba ka dhig ciiba ma laha ilaa rasul rasulka baan u diray fasa'alahu wuxuu weydiiyey canilmadyibu weydiiyey yakhruju ka soo baxaya aadama ka imanaya kayfa yafcalu bihi muxuu ku samay maka isyiisanaya maka qabaysanaya faqaala rasul la wayse aado wandax maydh farjaka xubinka tarankana maydh wandax iyo wandix waa isku mid labada waa la ahriya ama laadka kordhow ama hoosdi waa isku mid bimacnaa biyo ku shub wey biyo ku rushe soo sheegay in marka cali wuu fadhiyo sashu markay dhacayso faqultu lirajulin jaalisa ilaa janbi salhu fasa'alahu faqaala fiihi اlwaduuءu ayb nasaa-i bayna kuso min ariiqi abi cabdiraxmaan asulami asulami can caliy bayna ku soo mar xadiidkan marka waa ariiqi u dambeeyey mutaabacadaabu hadda ku keenay meesha u dambaysiye muxuu ugu dambaysiiyey wuxuu ogyahay khilaafka xadiiiga ku jira imaamku ula socdaa fii samaaci mahramata can abihi mahrama ibnu bukayr can abihi samaaciisa muran baa ku jira wadaadda calimudiini ka mid yahay waxay dhahan wuu ka maqlay nimanna waxay dhaheen lam yasmac min abihi xarfan si kastaba noqotee waxaa loo badan yahay riwaayatu mahrama bin bukayr can abihi inay wijaado tahay wijaado waa la xujaystaa haddaan dhib kala imanin waa ogtahin cinda almuxadidiin yacni aabbihii bukayr ayaa wuxuu lahaa kitaab uu axaadiidka ku qortay oo ka qortay sulaymaan ibnu yasaar iyo ragga la halmaanee taabiciinta ah kitaabkiibuu wiilkan dhaxlay mahrama ah fa yarwi can abiihi wijaadatan can اtaabiciina can asxaabi rasul lah sal lay slam marka ama samaaca ha la sugo ama ha la diidee wax culayso hadda unagu hayo ma jiraan daara qudni waa xadiiku tacliiqiya ka mid tahay oo uu leeyahay inqiطac baa ku jira wuxuuna u jeedaa mahrama ibn bukayr lam yasmac can abiihi wainama akhada canhu wijaadatan ma isfahan intaasuu u jeedaa dhibna kuguma hayso walidaalika ayuu muslim u dambaysiiyey oo riwaayadka u dambeeyey buu ka dhigay min baabi almutaabacaati wاshawaahid marka eh, madiidu xukumkeedu marka halkaas ayuu ku eg yahay sawaabku waa inay nijaaso tahay sawaabku waa inay nijaaso tahay waysadana jabiso laga weysaysan xubinka tarankaana inta hore ay ka gaadhay umbaa la dhaqi ayib dharka hadday gaadho sidii waxaa loo dhaqhayaa nijaasadii baa loo dhaq maye sidii wiilkii yarabaa biyo lagu rushayna riwaayad bayna ku soo marray sunanka ayib halaska nadiifiyo ya taasaa idin fud soo maha waa idinkaasa waa kifaaya meesha gaadhown insha allah marka madida badan biyaha qabow baa lagu shubaa raayaha say marka motoorku u qaboobo oo alaabtan soo socota ay marka saasay wadaadaha qaarkood yidhaahdaan dhib ma niman baa waxay yidhaahdeen nimankaa raafidada iyo bacdulimaamiy ashiica oo waxay yidhaahdeen xataa daahirn imaamka ka guuriye laakiin ma sugna naqligaasi wandax wandax farjaka waxaa laga fahmayaa rushee baa lai dhaq lama dhihin idan madidu nijaasa ma aha ama haddii kale waa nijaasa mukhafafa ayib indaxdan waxaan ku fasiraynaa yaqsilu dakarahu yaqsilu nadxigu marna wuxuu noqdaa rushayn marna dhaqid buu noqdaa waxaa noo caddeeyey riwaayadii yaqsilu dakarahu waa dhaqahayaada ahayd ayaa noo caddays baabu asl wji wlyadayn ida stayqada min anowm wuxuu baab yahay wejiga iyo gacmaha inaad dhaqi karto markaad hud ka toosto intaad hud ka soo toostay inaad weji dhaqato ood farxalato dana iska seexan karto oo aysan laazim ahayn habeennimo haddaad soo kacdo inaad tukato waajib ahayn qolyo zuhaad ahoo caarifiin ahoo cibaadada waxay dhaheen hadduuba ilaahay habeen saq dhaxa soo kiciyo adoon wuxuun tukanni ma seexan kartid maxay tahy ku qamaamayso ilahay ku soo kiciyey bal intaad tuka weysaysato ragcatayn qac ka sii bustaha sii galladaa rabto marka xadiidku muxuu keenayaa haddii aad tukan kartana tuka kale waad sii makhuuran kartaa bustahaadii xadaanaa abu bakr bn abi shaybata abu kuraybin qaala xadana wakiic can sufyaan ahawri can sl bn mukayl axdrami can quraybin mawla bni cabaas qurayb bn abi muslim alqurashi mawlaahum wey asagu nimankaasu mawaali u yahay n cabaas radi allahu tacaala ibn cabaas ims xadii buu ku fi saxiix muslim boqole boqol afartan iyo afar ayb ims xadii buu nabiga ka tabiyey kun lix boqol lixdan iyo sideed xadii laba boqol way dhaafteen ibn cabaas habeen dhawood baa idin so xalay bay xalay baa soo sheegay calina imisuu nabiga ka tabiyaa sideetaniyo sideetan iyo toddoba sideetan iyo lix sideetan iyo lix ana nebi sal ly slam qaama min alleyl nabiga habeennimo toosay calayhi salaatu wasalaam faqadaa xaajatahu dantiisii buu nabigu soo dana guta musqushuu galay soo kaajay ama wixii ilaahay u qadaray buu soo sameeyey uma intaa kadib hasala waja wejigiisii buu maydhay wayadayhi labada gacmoodna wuu fara xashay uma nabigu waa iska seexday ayib haddee inagu haddaad wejiga maydhato hurdadii waba kaa biibiba de tagtayba laakiin nabigu intuu wejiga dhaqday oo faraxashayba haddana iska seexday hurdada adoo ku qamaamaya qaalig kuga ah culays nabigu kuma hayso ama ha timaaddo ama ha tagto hadday tagto salaad baa taqaana hadday timaadana khayr weeye ayib markuu warku waa sidaa intaasaa laga rabaa uma qasala wajha wayadayhi uma naama waajib ma ah wey haddaad hurdo ka soo toosto inaad habeennimo aad tukato waajib maaha hadday khayr aad doontana tuko haddii kalena waad iska seexan karta ya uma naamaya inay dhigaan hm. ha maya faqadaa xaajatahu uma hasala wajhahu wa yadayhi baa ii aniga dhib okay uma naama nabigu waa seexday calayhi الsalaaة wasalaam daahirku marka waxaa weye nabigu markuu dana gutay oo soo ijtiyeystay haddana wejigu maydhay gacmuhu faraxshay waa iska sexday way bannaan tahay baabu jawaazi nawmi اljunubi wuxuu baab yahay ninkii janaabada qabay inuu iska seexan karo isagoon qabaysanin wاstixbaabi اlwuduu'i lahu inuu weyse qaato in loo sunneeyo suu iskaga khafiifiyo janaabada culayskeeda wagasli اlfarji xubinka taranka in la maydhayo idaa araada hadduu doono an yaakula inuu casheeyo aw yashraba ama caano cabo aw yanaama uu seexdo aw yujaamica ama uu galmo sameeyo intaba ay ku bannaan tahay nabigu dhaqanka u badnaa waxaa alayh salaat wasalaam hadduu galmo ay timaado inuu qabaysto hadduu ka wahsado wuu weysaysan jiray weysada hadduu nabigu ay ku adkaato ama biyuhu ka fogaadaan wuu gebagabaysan jiray ayib xadiid ku asaxay ma jiro nabi maxamed oo seexday bilaa qabays ama bilaa weyso ama bilaa gebagabaysi riwaayadii abu isxaaq asabiici nabi maxamed baa galmo sameeyey markaasuu seexday min hayri an yamasa maaan muxadiintu way dureen haddii aan dhahno way sugan waxaan ku awilaynaa maau lqusli buu anfinaya ayib isagoon qabaysanin buu seexan ilaa kan weysan ama uu gabagabaysan jiray markuu biyaha waayo ama biyuhu ka fogaadaan xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi wa maxamed bn mubxin qaala ahbarana leyt bnu sacad وxadثna qتaybaة بن سacيid xadثna layt بن sacd بن شhاب الزهري can أbi سلام cبدالرحمن can caaشha رضي الله taعالى عنها wuxuu rabaa imaamku inuu kala saaro أhbarana layt iyo xadaثna layt xa taxwiilku intaa way faa'iidada huna can abi سلام cبدالرحمن can caaشha رضي الله taعالى عنها أن رsul اه صل ل سلم kaana suban wuxuu ida araada markuu doono an yanaama inuu seexdo wahuwa junuba isagoo janaabo qaba tawadaأ uu weyse qaadan jiray wuضuءahu للصلاة weysadii salaadoo kale ytawadaأa wuduuءan ka wuduu'ihi liلsalaa qabla an yanaama intuusa seexanin nabigu saasuu ahaa wey dhaqanka badnaa sidaasuu marka waa weyse lagu khafiifinayo janaabad baa la iskaga khafiifinayaa shadaad aws asaxaabi aljaliil baa la weydiiyey oo maxay tahay ninka janaabada qaba ee xaggana weysaysanaya wuxuu weysadu waa nisfu ghusli اljanaaba janaabada qabayskeeda niskeed weeye waana axadu tahuurayn waxbay kaa khafiifinaysa laakiin xadadkii ma kor yeelayso wey وxadثna أbu bكر بن شhaybة قال xadثna بن culya إسmاعيiل وwkiiع وغundر محamed بن جaعفر وkiع بن جرح waad garanaysa عan شhucd بن الحجاaج عن الحاkم بن عتيبة الفقيه عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد بن qays النخعي waa khaalu إبراهيم عن cائشha رضي الله تعالى عنها قالت كاna رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم إذا كاana جuنبا rasuulka ilaahay wuxuu ahaa markuu janaabo qabo oo fa araada uu doono an yaakula inuu cunteeyo aw yanaama ama uu seexdo tawada'a wudu'ahu lisalaa weyse weysadii salaadoo kale ah ayuu weysaysan jiray tawada'a wudu'ahu lisala waxay baabi'inaysaa tawadu'i wudu' marba waxa lagu idlaaqa alwudu' allugawi oo farxalasho ah farxalasha ma ahee waa weysadii weysada salaada lagu tukan jiray ee dhammayska tirayd loo jeeda xadaanaa maamed muana wbnu bashaar maxamed ibnu muusa maxamed muana iyo maxamed ibnu bashaar bundaar bundaar cafwa qaala waxayna labadaa wadaad xadaana maxamed ibnu jacfar qundarkii hore soo marteen waxadaanaa ubaydxa waxadaana cubaydillahi ibnu mucaad qaala xadaanaa abi mucaad bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa shucbatu bihada اlisnaad ayib labadan ariiqa dambe maxaa ku jira ariiqan dambe waxaa ku jira xadaanaa shucbatu meesha horena can shucbay soo ahayd can shucbay wadaadaha hore soo yidhaahdeen hunana xadaanaa shucbatu wey macnahaasaa meesha kuugu jira wabitaali sanadka hore ee muana ibnu bashaarna waxaa ku jira in la caddeeyo magacii gundar xadaana maxamed bnu jacfar bay yidhahdeen meeshii kuwa horey soo dheheen gundar ayb qaala ibnu muana fii xadiiii wuxuu yidhi xadaana alxakam muana asagoo xadika markuu warinayo xadana abi meesha ka dambaysa xadana shucbatu xaadaana alxakam xadana shucbatu can ilxakam baan horaan soo marray hunaa waa shucbatu xadaana alxakam samictu ibraahiima annakhaci yuxadiu can khaali اlaswad can caaishata sanadkood garanaysaa horaan baad soo marteen marka faa'iidadaasu u soo celiyey oo addahaya siiqada ku saabsan iyo magaca in la caddeeyo وxadثna محamed cafوا xadثna محamed بن abi bakr بn عalي المqdmi وزهير بن xرب qال xadثna yaحya بن سacيid القطاn عن عubayd الlah عubayd الlah بن cmر الcmري xadثna abu bakr بn abi shaybة بn نmayri mxamed نmayr والlفظ lahma lafdigu waxaa iska abu bakr ibn numayr baa iska leh qaala numar wuxuu yidhi xadaثna abi وqaala abu bakr wuxuu yidhi xadaثna abu usama xamaad بn usama qaalaa labadaa wadaad labadee weeye waa labada u dambaysa haddee ibn numayr iyo iyo eh, abu usama abu usama sanadka hore yuusan ka khaldami sanadka hore muxuu ahaa xadana yaxmed saciid alqaطaan can cubaydillah balxajiya yaxmed saciid alqaطaan can cubaydillaah sanad labaad buu bilaabay imaamku abubakr ibnshaybati iyo maxamed ibn numayr wlafdu lahu wallafdu lahuma lafdiga hadda aan sheegi doonana ayagaa iska lehe lafdigii wadaadihii hore ee muqadami iyo zuhayr bn xarbi ma aha wey hase ahaatee markay tabinayeen laba sheekh bay nin bal ugu marayaa qaali numer wuxuu yidhi xadaanaa abi oo aabbihii cabdullahi numer buu ka warinaya wa qaala abubakr ibn shayba wuxuu yidhi xadaanaa abu usaama oo sheekh labaad ah laba sheekh oo abubakr ibn shaybata ah iyo maxamed numayra yuu imaamku isku qabtay labadaa shee mid walba sheekh gooniu wax ka warinaya ibn numayr aabbihii buu daba taagan yahay abubakr ibn hisham yuu daba taagan yahay abu usaama qaalaha marka waa kuma maya qaalada maxamed numayr aabbihii oo cabdullahi numayr ah iyo abubakr ibn hisham sheekhiisi oo ah abu usaama labadaa wey isbanaan maynaya qaalada dambaysa idan gaadin marka ni qaala cabdulahi numayr wa abu usaamata xamaad bn usaama xadaanaa cubaydillaah marka labada wadaad waxay mutaabaceeyeen yaxya bn saciid alqaطaan can cubaydillaah can naaficin mawna cumara can cumar radi allahu tacala canhuma ana cumar radi allahu tacala canhu sayidina cumar waynu soo maray inta xadiska ku leh fi saxiixayn somayna soo marin ayib qaala wuxuu uhi saxaabiga qiimaha badan amiir muminiin yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow su-aal muhiim jiddan ayarqudu axaduna midkaya ma seexan karaa wahuwa junuba isagoo janaabo qaba qaala nacam idaa tawada'a nabigu wuxuu hi haa wuu seexan karaa laakiin waa haddii uu weysaysto hawl culus wey waxaa ka muuqata xadka daahirkiisa in weysadu ay waajib tahay ninka janaabada qaba hadduu doonaya inuu seexdo ama qabayso ama weyse qaado nacam lianna waa mafhuumu way bannaan in la seexdo adoo qaba way bannaan laakiin waxay ku bannaananaysaa bishar ayb haddaad rab inay weyse kugu waajibto iska soo jeed wey ayb xamidaa tawada waynu gaari wixii laga yidhi laakiin waddaas raacina bal axaadiista waxaadaanaa maxamed raafic saa kuma xig mise sanad baan ka booday waxaadaana maxamed raafic an naysabur alqushayri xadana cabdurazaq bn hamaam asancaani can mujaaj cabdilmalik barnii naafic ibn cumar bn cumar ana cumar istafta nabi nabigu su'aal weydiiyey alistitaau waa alabu bayaani اlaxkaam inaad codsato xukumka in lagu caddeeyo wayastaftuunaka qul illahu yuftiikum ayb istafta nabi nabigu su'aal weydiistay faqaala wuxuuna yidhi hal yanaamu axaduna wahuwa junub nabi allow midkaana ma seexan karaa asagoo janaabo qaba qasli qaba qaala nacam nabigu haa buudi liyatawada hawayse qaato uma liyanaam ha seexdo xataa yaktasila alla uu ka qabaysto idaa shaa markuu doono idan qabayska waxaa laga dhigay mashyadaa lagu xidhay xilligaad doonto ed laakiin weysadu daruuri buu nabigu ka dhigay calayh isalaatu wasalaam daruuri madaahibtu marka meesha ku jira waa saddex madhab madhabka koobaad waa madhab yuusuf alqaadi iyo cidda ku raacday waana adcafu lmadaahib oo wuxuu yidhi ruuxu hadduu isagoo janaabo qaba wuu iska seexan karaa qabays iyo weyso midna waajibkuma aha weysana looma sunneeyo xataa looma sunneeyo iska seexan karaa idan warkaa wuxuu inoo sheegay wadaadku inuu sunnada meesha ku timid uusan haynin marka raallahu baa leera soo haray maalikiye fara badan iyo daahiriyo oo ayagu yidhi waa waajib ninka janaabo qaba ama haweenay janaabo qabtay rabta inay seexato waa inay ama qabaysato oo xadiidkii o dhanba ba iska koryeeshaba iyadoo aahira seexato ama ay ruuxu weysaysto ayb bilaa weysela'aan lama seexan karo waa waajib bay dhaheen badan iyo waxaa ku tagay daahiriyo rag badanna waa rajaxayeen jumhuur ahlicilmi oo shaaficiyadu horkacaysa waxay qabaan waa sunno nusuustan cadcadee amarka cad ah liyatawada uma liyanam nabigu wuu seexan karaa idaa tawada ku awisheen wadaadow waxay adii qabsada inamaa umirtu bilwuduui idaa qumtu ila اsalaa inamaa umirtu biاlwudu weyse waxaa lagu waajib yeelay markaan salaad tukanayo haddaba awaamirtan oo dhan waxaan ku awalaynaa inay sunna mu-akado ay fiican tahay ninkii yidhi waa waajibna warkiisu wej buu leeyahay ninkii yidhi waa sunnana warkiisa waa la aqbali karaa laakiin waajibna ma aha lamana sunneeyo waa war un wadaad iska yidhi daahirkiisu weysada ayada ah ee hadda uu ninka janaabo qabo weysaysanayo waa lagu halxidhaaraystaa waxaa la yidhaha weyso aan waxaan galma aha inaysan jabinin ii sheeg baa la yidhahdaa googa xaga le halxidhaala laga dhigtaa fuqahada alashbaah wanadaa'ir baa lagu sheegaa maalikiyada aada iskugu dhiba shaaficida waagi dambe ayay ka qaateen kutubtooda waa ku sheegaan marka idaa su'ilta wuduu'an laysa yanquduhu siwa اljimaaci wuduuءu الnowmi liljunubi bay ku weydiinaya idaa su'ilta wuduu'an laysa yanquduhu haddii lagu weydiiyo weyse aysan jabinaynin siwa اljimaaci wuduuءu الnowmi liljunubi saadhe bay ku idhahdeen ay qul baa kuu qadaran qul huwa waxaa weeye wuduuءu الnowmi liljunubi ii sheega weyso uusan jirin wax jebiyo nawaaqidii aad taqaanay saxaro kaadi madi hilib geeloo la cuno bilcaan la taabto iisoo tiriya wixii weyse jebin jiray soo ma garanaysaa ii sheeg weyso uusan waxaan ka ahayn galmo umbaa jebisa idaa su'ilta wuduu'an laysa yanquduhu siwa aljimaaci wuduu'u nawmi liljunubi hurda ma oo neef ma jebiso oo maxaanku dhahdaa hilibgeel la curay haddaad masosha gartood xisaabo ka sii dayso wax jebiya ma jiraan maxaa jebiya gaalma un siwa اljimaac idaa su'ilta wuduu'an laysa yanquduhu siwa اljimaaci wuduuءu الnowmi liljunubi waan isfahanaan u malaynaya sababku waa maxay halkan waa lagu khaldamaha ku khaldabi qolyo marka xaggana fiqi sheeganayay oo suufiya waari nacnacal oon waxba fahansayna waa arkahayo oo caraatamaya masalada horta inaad fahantaa ka horaysa inaad hadasho horta waysadaani ninka janaabada qaba uu weysaysanayo ma aha weyse xadad kor yeelaysa horta fahan markaad adugu sharxaysa haddaad wahaabi tahayna ummadda si khaldan haagu sharxisaadan aan aafo looga qaadin waa weyso laa tarfacu xadaan xadad ma kor yeesho kitaab qur-aana kuma akhriyi kartid kuma tukan kartid musxaf ma qaadi kartid nimaan weyse qabin baad ka dhigan tahay agga axkaamta nimaan qabin baad ka dhigan tahay ma tukan kartid oo qur ma akhriyi kartid oo musxaf ma qaadi kartid nin weysadu ka jaban wixii loo diidi jiro dhan hee waa laguu diido way reeban yihiin weyse rafcinaysa xadi ma aha ma isfahanna haddaba haddaysan xadi rafcinayna wadaaddo maxaad u tidhaahdeen waxaan galma ahayn ma jabiyo waxaan galma ahaynoo weysadaa jabin kara ma jir maxaa u tira waxaan u nidhi wixii ayadaa waajibiye unbaa jabiyaan leenahay kuleeyihi weysadan maxaa waajibiye galmiya janaabaa waajibisa janaaba unbaa jabisa leanna ma aha weyse xadad kor yeelaysa salaad kuu bannaynaysa qur-aan akhris kuu fasaxaysa masxaf aad ku qaadi karto musxaf midna ma aha maxay ahayd waa weyse aan ku bannaysanayay inaan firaashka ku galo waana sunn ama waa waajib saa aday kuu taallahay haddii marka hurdadii markaan galaba ay weysadu cabayso hadde ma weysaysanin alle janaaba qabaan seexanaya mogta hurdadaanaan ku bannaysanayay hadday hurdadu jabinayso wax iga khafiifa ma jiro haddii ay neefta iyo xisaabaha kale jabinayaan waxba igama khafiifin yacani weysadu waa weyse qaabka ayaan lagu khaldamin ma y fahanteen waxaan ka hadlaayo ayb ya haddaad soo celisay haddaad layn ba adiga kuu taalla sheekh faarax laakiin waxaad ogaataa weysadaa ma kuma tukan kartid weysadii laga hadlahayey ee shareecadu sheegtay ee salaadaha lagu tukan hayana ma aha waa weyso kaa khafiifisa janaabadan culisee ku saaran hadday tii alla kugu timaadood qalaf tidhaahdana aad naf baxaysa adigoo wuxuun dahaaraa ku sifaysan macnahaasaa laga rabaa litakfiif اljanaabati ayaa laga doonayaa ee ma aha weyse rafci xada loogu talagalay laguna banaysanaya axkaamtii lagu banaysan jiray weysadii caadiga la yaqaanay waxaa uun jebiye keliya wixii horaanba waajibiyey soomaaliya way taqaanaan jinninka keenaa bixiyay dheheen maisfahanay weysadaan wixii waajibiyey baa ah jimaac galmo idan idaa su'ilta wuduu'an laysa yanquduhu siwa اljimaaci wuduuء الnawmi liljunubi ma wada soconnaa sidaa u fahma masalada dadkan ayaan la wareerin inaan isfahanna ilata ya wahaabiyaa wareerisay mise mahad acraabi baa wareeray وxadثnي يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار almadani can ibni cumara qaala dakara cumnu khaaab oo aabbihii ah cumnu khaaab baa sheegay lirasuulilah dakara cumnu khaaab innagu waxaa laga yaabaa dhaqankeenna soomaaliyeed xoogow inaad aabbaha magaciiso mutaxan ku sheegto waxaynu u aragnaa hawl laga wanaagsan yahay matamise ma aha marka ama ruwaadaa ku sheegay ama curfigeennaa kala duwan wax culaysa ma laha dakara cumr bn khaaab radi allahu wuxuu dhalay ninka ugu jeclaabay carruurtiisa sayidina cumar cabdulahi ba dadka ugu jeclaa cabdulahi bn caruus saalim baa ugu jeclaa marka abdulahi nin qiimo badan buu ahaa nabiguna jecel yahay dakara cumr khataab radi allahu tacala canhu ar lirasuuli illah rasuulka ilahi buu u sheegay muxuu u sheegto ka dacwooday saxaabiga cumar annahu tusiibuhu inay ku dhacayso janaabatu min alleyl nabi allow habeennimo anoo jiifa janaabay gu dhacaysaa maxaan sameeyaa faqaala lahu rasuul اllah rasulka tawada wayse qaado waqsil dakaraka xubinkaada tarankana dhaq oo maydh uma nam intaa kadibna seexo waa maxay weyse qaado istijayso kadibna seexo wowdu tartiib ma faa'iidanaysa la soco waydana tartiib ma faa'iidanayso macnuhu waa maxay istijayso oo weysayso oo seexo way waxa loo jeeda haddaad wowda hadda tartiib u aragto waxay noqonaysaa tawada weysada hormari kadibna markaad weysaysato haddana istijayso kadib seexo saa darteed bay xawaashida bayjuuri iyo eh, qolyaha dambe shaaficiyada ah yaa waxay meeshan ka xoqoqoqeen in la kala hormarin karo weysada iyo istijada waa ra'yigii bacdu nuxaad ay qabeen xataa shaafici laga soo guurin jira odhan jirta wd waxay faa'idaysaa tartiib halkan wey marka tawada wayse hormari waqsid dakaraka istijayso uma nam hadday markaa saas ay suurogeli weyd waxay ku suurogelaysaa intaad weysaysato haddana intaad galaafis xidhato markaa isjiyaysa haddii kale markaa iska taabataad iska jabinaysaa weysadii ka kacbay noqon waad iska taabanaysaa ayib ilaan farji marka la sheeg cinda shaaficiya farjiga xagga dambaa ka mid a xubinka taranka besa ma aha farjiga macna luqo way ku xambaaraan xubinka taranka haddaad taabatay xagga dambe haddaad taabata weysadii waa ka kac sawaabkuna waxaa wow hunaa laysa litartiib ee waxay ku socotaa calaa usluubka carbeed wa min sha'ni اlcarab taqdiimu اlahami faاlaham shay markay sheegahayaan ayagoo labada shayba siman yihiin oysan kala horaynin iyo hadalka waxay ku hormaraan shayga u qiimo badan siiba wahibaa fii kitaabihi ku soo guda can ilcarab shanidu waa maxay shaygay danaynayaan ee maqaamka ugu qiima badan ay ku bilaabaan bilaabiddaa ma aha macnaheedu inuu sida xagga wakhtiga wax kale asagoo ka horeey waa maxay wuu ka wanaagsan yahay waa laga jecel yahay maala wuu ka qiimo badan yahay laba nin isku ayna isku daah yaa la kala hormarin maxa loo kala hormarinaya ma inay kala wen ma inay kala horreeyeen xagga dhalashada maya inay kala qiimo badan yihiin midna xogow allowsahana nina nin diraca oo rag ninka lala bixi jiray idan weyso iyo xubinka taranka oo dhaqo kii hadda qiimo badan ayadaa la hormariyey inamaa qudimat bidikri liahmiyatiha laa litartiib tartiib laguma talagelin ahmiya laga eegaya sababku waa sida uma namseexo haddii kale maxaa yeele riwaayadka soo maray ayaa tusahaya riwaayadka hore soo maray baa tusahayo yaqsilu dakarahu wayatawada'u yaqsilu dakarahu wayatawadau haddaad middan dambe tartiib ka dhigtee toorana tartiib ka dhigaan leena yaksilu dakarahu istijaa la hormariye maxaa dambaysa wayatawadau ayib taa hore maxaa loo hormariyey waa lilahmiya leanna wax la weydiinayay ma nijaasa maxaan sameeya dhaq weeye dhaqidda marka la danaynaya hunaana seexashu ka hadlaya saxaabigu nabga lo waan anoo jiifa iyo igu dhacday uu janaabo siyaaqa iyo usluubka iyo ijaaska mesha ku la yaabis anoo jiifa nin jiifa oo janaaba ku dhacday maxaa leeyahay qabays looma dirin maxaa la yidhi weysayso hunaa weysada in la hormariyaa muqadam ah asagaa muhim ah saasaa loo tartiibiyey ee ma aha in tartiibkii carabiga taqaaniina meesha laga wado waa ahmiyad baa la eegaya iyo kolba siyaaqa iyo maqaamka waxa ku fiican xadaثna qutaybة bnu saciidin xadaثna layth bnu sacd can mucaad bnu صaalix can cabdillahi bn abi qays abulaswad alximsi wadaadkaas caaisha weydiiyey can witri rasuulilah rasuulka ilahay witrigiisaan weydiiyey haddaan ahay cabdulaahi ibn abi qays waa taabici kabiiro muhadram ah dabqa اuula min ataabiciin faakara wuxuu sheegay cbdulahi ibn qays alxadiia xadiikii buu sheegay yani ikhtisaar baa ku jira kitaab witr buu ku iman doonaa wuxuu yidhi hooye waxaan raba inaan ku weydiiyo nabi maxamed xilligeen witrka tukan jiray ma habeenka horraantiisa ma dhaxbartamada ma niska dambe iyuu ka tukan jiray hooyadan waxay jiri waanu gaari doonnaa nabigu niska horena waa watriyey dhexda bartamahana watri waa tukaday niska dambena waa tukaday laakiin waagi dambe watrikiisu wuxuu u badnaa aakhirka iyo qaybta dambe habeenka inta hadda uu iska gooy laanna isagoo faahfaahsan buu iman doonaa maxalushaahidkii intuu ujeeday buu gudbay qultu waxaan marka kayfa yasnacu fi ljanaaba janaabada nabigu muxuu ku samayn jiray markay ku dhacdo qaabkee uga qabaysan jiray a kaana nabigu ma qabaysan jiray qabla an yanaama intuusan jiibsanin am yanaama wuu seexan jiray qabla an yakhtasila intuusan qabaysanin ayib nabigu intuu qabaysto miyuu seexan jiray mise isagoon qabaysanin buu seexan jiray qaala waxay tihi hooyadeen kullu daalika kaana yafcal xagga qabayska kullu daalika kaa dhammaantii oo inuu nabigu seexdo isagoo qabaystay iyo inuu seexdo isagoon qabaysaninba wuu samayn jiray rubama اkhtasala inuu qabaystaa laga yaaba fanaamo uu seexdo warubama tawada'a fanaama weyse la'aan laakiin hooyadeen ma sheegin ayib qultu waxaa dhi haddana cabdullahi ibnu qays ah alxamdu lilahi aladii jacala fi اlamri sacatan waasahade alxamdu lilah allah mahadle alladii allaha jacala yeelay fi اlamri ay fi amri shariica aw fi amri اljanaaba sacatan ballaadh iyo waasacnimo geliyey haddaad doonto qabayso seexo haddaad doonto adoon qabaysanin saxe laakiin weyso iskaga khafiifi ayib xadiidu caaishu calaa kalaamin fiihi nabigu hadduu weysada xamili waayo ama uu ka daalo wuu gebagabaysan jireen asna waa jiraa wadaadda badanna waa daciifiyaan sheekh albaanina xoog wuu taxsiiniyaa kitaabkiisa aadaabu zifaafku waad garanaysaan baan u malaynaya almuhim ninka janaabada qaba waa kalxaa'id waynu soo maray waa aahir isagoo nijaas maa jirkiisu dhiidkiisu xaa'idadubu asagaaba ka fiican baa laga yaaba waxaan laga hadlaya waxaa weeye waxyaaba loo diiday oo uu ka caagan yahay uu ka caagan yahay shareecadu aysan ogolayn ayb haddii la yidhi ninka janaabada qaba markuu rabo inuu sexdo waa imaa inuu qabaysto waa imaa inuu weysaysto weysadana waa weyso xadadka lagu khafifinayo on xadad kor yeelaynin gabadha xaa'idoda ka warrama xaa'ido ee gabadh nifaas qabta oo dhigdhilami qabta ayadu ma weyssan kartaa say iskaga khafiifiso xadka xaydka iyo nifaaska maxaad ogu diideen ilaa ninkanba weysadiisii weyse uu ku tukan oo qur-aan oo ilaahay ku caabudi maahee waa weysuu janaabe iyo xad iskaga khafiifiyey gabadh waa inay xaydka iyo nifaaska iska khafiifiso hadhow markay soo turtay ilaahay xusto maxaa ku diideen qiyaasan cala aljunubi bijaamici ana xadaa kula minhuma waa maay waa xadaun abar hadii maad kaga jawaabi maalikiyaa halkaa maray waxaad ka dhihi lahaydeen idinkaan ladinka raba aan ka socdo waxadaanihi waxaa xadiidka ii sheegay ya cibaado qiyaas ma galo musalla maaha lagu yidhi lagaama yeelin qiyaas waa galaa fi tafsiil wa fi mxuu ahaa masaa'il juziya asalka cibaadadan lagu soo karin qiyaase furuucdeeda waa galaa marxaba sheekh shahwada inay nijaasata wadaaddaa qabo xalay soo maray oo ku dagaalamay ayadna waa asal aan lagugu waafaqsanayn baa lagu dhihi karaa kee wey aduu xadidkii baa kaa go adna markay ka go'dan bay qabaysan maxaa qabayskeeda qabays ka duway aduu way kaa goda wada qabaysan ayadna marka go way qabaysan <laughs> almihim masalada masale dhib badan dhib badan yani waxaa kugu filan tiraada cillada cillada mansuusa ma aha cillada aad uga qiyaas qaadeen labadan shay nabiguna ma cadin calayhi الsalaaة wasalaam munaasabaad iyo ijtihaadaadna in lagu sugo masaa'ilkan daqiiqa ee baabucibaada ah waxay u baahan tahay cila mansuusa aw muuma ilayha in la helo munaasabaadka iyo masaalibda noocaas daciifada ah cilada laguma sugi karo qiyaaskuna marka waa alaslu waa cadam اlqiyaasi fi atacabudaat meelaha inaad ku dargaran sida shaaficiyada mooyeene howlahan kale eed sheegsheegteen casar baa laydin maraya waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey zuhayr bni xarbin xadana cabdiraxmaan mahdiy وxadaثnii hاrون بن سacيid الأyliy xadana بن whb cabdالlah جamيعا can mucaabi بn صاlح bhada الإsناadi miثlahu sanadkanu noogu tabiyey isagoo kale sanadkee waya hadee mucaabi بn صاlح can cabdالlah بn abi qaysi can caaئiشha radي الlahu taعalى canha baabkii may dhow yahay mise وxadثna abu bkr بn shaybta noo tabiy xadika xadana xafs بn غiyaaثin xa وxadثna abu kurayb محamed cلاa أخbarana ibn abi زائدة xa وxadثnii cmr naaqid mr mxamed bn bukayr naaqid soo maahayn wbn numayri mxamed bn numayr qaal xadaana marwan bn caawiyat alfazari kulluhum dhammaantood intaasoo wadaad kulum yuu u jeedaa xafs bn khiyaa ibn abi zaaida may hadhihina marwan dhah marwan bn caawiyat alfazari ha waa xafs bn khiyaa iyo ibn abi zaaida iyo marwan bn caawiyat alfazari kulluhum dhammaantood can caasim ibnu suleymaan alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal can abilmutawakil abilmutawakil magacii cali bnu duaad somaynu soo marin cali bnu daauud annaaji abilmutawakil annaaji cali bnu daauud baa la yidhahdaa maye cali bnu duaadna waa la sheegay ama daauud ama duaad can abi saciid alkhudriyi ariiqan asagoo abu saciid ka warinayanu soo maray fii kitaab aliimaan dhammaadkiisii qaala qaala rasul lla sl slm sacd bn mali bn sanana xadiidka waad soo marteen abu saciid inta uu ku leeyahay saxiixaynka waad soo marteen qaala rasul lla sl ly slam ida ataa axadukum ahlahu midkiin hadduu xaaskiisa u tago oo u galmadaan loo jeeda uma araada uu damco an yacuuda inuu ku laabto falyatawadaha wayse qaato falyatawada'dan waxaa loo badan yahay in lagu fasira ha istijaysto wuduu'i luga waa lagu xambaaro kii aad soo marteenee ruuxa janaabada ka weysaysanaya isagu waxay ahayd weysadii sharciga ahayd alxaqiiqa sharciya hunaa laakin waxaa loo baday in lagu xambaaro weysadii istijada ahayd hafaraxasho ha istijaysto niman waxay mey haddii la idlaaqo waa in lagu xambaaro weysadii la yaqaanay ilaa bedeli zaada abu bakr nabi shayba wuxuu ku daray xadiidkiisa isagu oo wadaadaha kale ee ka dambeeya aysan sheegin falyatawada baynahuma bayn aljamaaca labada galba inta udhaxaysa wuduan weyse ha geliyo ama ha isrijaysto xubanka ha wa qaala wuxuu yidhi uma ida araada an yucaawida meesha ahayd ida ata axadukum ahlahu uma araada an yacuuda meesha ahayd yaasu ku bedelay uma ida araada an yucaawida inuu rogaal celiyo markuu doono waxadaana xasan bn axmed ibn abi shucayb alxaraaniyu xadana miskiin yacni ibn bukayr alxadaa buu u jeedaa yani miskiin bn bukayr alxadaa can shucbat bn xajaaj can hishaam bn zayd hishaam bn zayd waa ibn anas weeye anas bn maalik baa awow ah awow wax ka warinaya can anas bni maalikin yarwi can jaddihi ana nebi sal ly slam kaana yatuufu calaa nisaa'ihi nabigu wuxuu ah kii ku wareega calaa nisaa'ihi dumarkiisa sagaalka ahaa biquslin waaxidin hal qabays hal qabays ayib taasaa marka tusaysay leeyihiin hawshu inay istijata oo weyse aysan ahayn lanna waxaa la odhan lahaa hal qabaysiyo intaasoo weysood lama sheegin almuhim khilaafkaa waa jiraa khilaafkaa waa jiraa weysada haddaad ku fasirto weysada caadiga ahayd niman baa waa niman baa waajibinaya nimanna waxay dhahan waa istijo iyo faraxalasha laga hadlaaya weliba jumhuurtu waxay ku xambaarayaan istijo istijay ku xambaarayaan aljumhuur huna istijay ku xambaarayaan yauufu calى nisaai biqusni waaxidin khasaaista nabig markaynu kitaabni kax baynu ka hadli doonaa nabigu asamku waajib kuma ahayn qasamku waajib kuma ahayn ayib asalku laakin waxaa way haddaad laba xaas iyo iyo afar leedahay gabadha habeenka aad ku qorantahay maalinkaa iskala mooye islaan kale uma galmoon kartid waad booqan kartaa reerka see leeyahay korka ayib laakiin xisaabaha kale laguma ogolo xaaraan weeye midda marka aduga yar danaynayso iskuma laabi kartid iska ilaali habeenkeeday sugaysa laakiin subanuhu calayh salaat wasalaam hawshaasi maysan maysan waajib kahayn sida sawaabka wahada min khaaa'isihi min khasaa'isihi ayagaa raalli ku ahaa adhe ama wa khasaa'ista subanadha calayhi salaat wasalaam asagoo isku maray oo gabadh walba agtida ku qabaysana way suganta waynu gaari doonnaa wallahu subxana wa tacala aclam muxuu yidhi sheekh muuse gabadha habeenkaa hadday fasax miya adna fasax baa tahay hadday macduurta adna macduurbata habeenka la socoto ayib marxaba inaan waajib ku ahayn wadaadku wuxuu soo celiyay su-aasha xalay haweenaydu inay u adeegto ninkeeda madaahibta ku jirtay qolyaha kuula fiican waa kuway adugu abu hawr iyo ciidankiisa kulligiin abu hawr baad xalay noqoteen eh, abu hawr adiladiisu way waa daahiro wey uu daliishaday laakiin kulligeed ixtimaalaadii niqaash baa ka furan qolyaha odhanaya waajibkuma ahana warkoodu ma sahlano lianna waa gabadhan alaslu waxaa weeyaan waa baraa'atu dimmatiha haweenaydan in asal waxaa weeye dimadeedu ay berita bimacnaa in xil uusan saarayn ka badan inay ninkaa isu diyaargarayso oo xubinkeeda taranka u ogolaato oo iyadu isdiyaariso gurigaana ay joogtoy ku asturaato waxaan ka ahay inay raashin kariso oo dharka kuu dhaqdo ay kuu feerayso oo caruurta kuu xanaanayso oo naaska kuu nuujiso oo sidii booyaasadii kugu shaqayso daliil saaray adaa lagaa rabaa lianna alaslu waa baraa'atu dimmatiha can lwujuubi walwaajibaati takliifiya haddaad tidhaahdo saxaabiyaad baa nabiga iyo hoyooyinkeen nabiga xaasaskiisii saxaabadii gabdhihii saxaabiyadka way shaqayn jireen ayagaa ku raali noqdaa lagu odhanaya iyagaa raalli ku ah ixsaan iyo wanaagay rabeen weeye ee adugu markaad rabto inaad ruuxa waajib saarta takliifi ah daliil cad baa laga rabaa aayad qur'aana ama xadiia ah, ama ijmaac ama qiyaas muctabaroo arkaantiisi iyo shuruuddii oofsaday midna ma haysan faaima cali u shaqayn jirtay iyo asma zubayr fariskiis ka shaqayn jirtay iyo hooyooyinkeen baa nabiga u khidmayn jiray nabiga annagu baa u khidmayn laha haddaan hello haweenka annagaa uga horayn lahayd nabigu dadka lagagama qiyaas qaatay wax kale keenay ku leeyihiin marka ma sahlana nin walba meeshiisu waxaa weeye marka uu doodahay waxaa dhihishu asagaaba gartahaya muhiimaddu waa masala khilaafiya anigu ra'yiga abuhuur baa ila quruxsan laakiin waa madaahib muctabara madhab walba madhab walba baarak allah fiik kee hadda Mhm. madidu xubinka taranka waa la dhaqaya sidii kaadida layskaga dhaqaad u dhaqi hadday marada wax kaa gaaraanna sidii ilmaha yarka kaadidiisa loogu shubi jiray biyaha baad oogu shubaysa sababku waa sidaa maya ashaaciru iyo shaaficiyo isku baab ma aha waxna waa u dhaxeeya markaynu ka hadlayno shaaficiyo waa madhab fiqi ah oo usuul leh adilo iyo kitaabna ku dhisan adilo min alkitaabi wasunna ijmaac qiyaas muctabara masaaligtii iyo dalaaisheed xujajka sharciga ah ashaacirana waa madhab caqadi ah waa faribaa udhexeeya madhab caqadi ah weeyaan shaaficiyana waa madhab fiqi oo farci ah halkaa ku kala dareerayaan haddii wadaadku isagoo xagga caqiidada ka ah shaaciro oo furuuci fiqiga iyo madhabkii uu ka noqdo ashaafici culays ma laha laakiin ashaacirnimisuna waa gooni baan ula xisaabtamaynaa shaaficnimadkiisana gooni maytilleyskuma qaso aaniyan madhabka usuushu ku taagan yahay imaam shaafici waa nin sunni ah oo salafi oo xadiii ah naasiru sunna loo bixiyey shuqal ashaacira kuma laha ashcarna wuuba ka horey asagoon dhalanin buu dhintayba isagoon dhalanin yuu shaafici dhintay imaamka marka madhabkan shaafici wuxuu ku tirsa ka kooban yahay laba shay asxaab اlwujuuh ikhtiyaarkoodi ijtihaadkoodii iyo aqwaashii imaamka shaafici ee ama kutubtiisa ku caddayd ama fataawidiisa ama amaalidiisa ama munaadaraadkiisa laga guuriyey madhabka shaaficigu wuxuu ku dhisan yahay waa ikhtiyaaraat asxaab اlwujuuh iyo aqwaal الshaafici raxmat اllahi tacaala calayh hal nin oo saaxiibu weji ah oo ashcariyana ma jiro hal nin oo wej madhabka ku leh oo min asxaabi اlwujuuhna ma jiro ma kala dareeray annaga ashacari mana kala dareerin waa dambe markay wadaaddo qarnigii shanaad lixaad toddobaad sideedaad ashaaciro noqdo xagga caqiidada madhabkii fiqiga aana imaamka soo raacay waxba lagu ictibaarin maayo madhabka wuxuu ku dhisan yahay aqwaalu alimaam cabdillaahi الshaafici wa ikhtiyaaraat asxaabi اlwujuuh oo ardadii shaafici ardada ardadeedii ardada ardadeedii waa saddexdaa lood saddexdaa aلطabقة الأولى الطabقة الثانية min أصxaabi الشhaafiعي الطabقة الثالثة laa yuujad فيhim أشcariي وala الطabقة الرaaبعة ku dar akhri xataa طabقaat الsubki xataa طabقada afraad kuma jira nin أشcari ah طabقada lixaad toddobaad شhanaad wixii ka dambeeya weeye أصxaab الwujuهna waa dhammaadeenba hal nin kama noola marka ayada ah marka waxaa weye markaynu ka hadlayno waa inaynu kala qaadno madhabka fiqiga iyo madhabka caqadiga ah hadday isku mid yihiin kuwan ashaaciraha waxaysan ku dhaheen ashaaficiya madhaban alashcariya caqiidatan alqaadiriya ariiqatan ficiishta maxaa keenay hadday shaafici iyo sheekh xasan oo isku mid yihiin ashcari maxaa loo kala qaaday ma la dhaho waxaan ahay alashcariya washaaficiya caqiidatan ma laha ashaaficiya madhaban alashcariya caqiidatan alqaadiriya sulukan waariiqatan sii wada idinka idinta xadar haddaad doontaa almaqdashiyi mawlidan waa mansha'an asoomaaliya qabiilatan waa cashiiratan kaxeeya idinka idin taalla marka farqigan ka hadlayna waa intaan wax kale maa sheekhi laga qaadan maayo laga qaadan maayo waxaa wadaaddu waxay ka qaateen in qur-aanka laga fogeeyo alamakin almustaqdara in laga fogeeyo ayb annagu marka qurun ma nihin mana urayno mana kharibni bay u soo hooyadeen in nabiga isagoo dhabteeda ku jiifa uu qur-aanka ahrinayay halkaa laga fahmay le bilcas oo qiyaasulcagsi ah qur inuu ka caagan yahay alamaakin almustaqdara laakiin aragtida haddaad sheegto waa muxtamalo wey waa muxtamala waa dhammaystaanmaynaya fadla sheekh su-aasha wuxuu leeyahay gabadha xaaidada ah, dhiiggu hadduu ka go-o weli aysan qabaysanin ma loo tegi karaa mise waa xaaraan hawsha fiqiyaadkeena ku soo marray sida raajixa waa xaaraan ilaahay gabadhu qabaysato looma galmoon karo xubinka tarankana lama agmari karo laakiin abu xaniife iyo jamaca min alfuqaa waxay qabaan hadduu dhiiggu ka go'o oo uu kaga go'o muddadii dhaqanka u ahayd in ku go'o shan iyo tobankii ama tobankii ama toddobadii ayadoon qabaysanin laakiin istijaysatay baa loo galmoon karaa buu qabaa laakiin daliilku ma xoog badno daahirku waxaa weeye xataa yahurna faidaa taaharna faatuuhunna marka ra'y jumhuur baa ila saxan wlcilmu cind allah marxabo eh, waxaan soo marray buu leey wadaadku su-aashiisu ninkii u galmooda gabadh xaaidaa ah, banaystana galmadeeda inuu kaafir yahay ninkii asagoon banaysanin u galmooda maxaa saaran kafaara gud baa laga rabaa sida raajixa inuu kafaara guto waa macsiyo waa kabiira min alkabaa'ir ilahay inuu toobadkeeno toobadkeenkana waxaa ka mid ah inuu kafaaro guto hal diinaar oo dahabuu bixinayaa ama nus diinaar buu bixinayaa sunankaynu ku soo marray axaadiista baabka ku yimidna inay sugan tahay baa xoog badan wadaaddaa daciifiya ayib walcilmu cind allah mhm. iyadoo xayd qabta almihim gabarh xaydoo qur-aan ma akhrin karta ma tahay mise oo qur-aanka ma qori kartaa ma farbar iyo carabi baad u qoraysaa mise aayado quraan ay qoraysaa ah. lama aayado quraan laguma farbari karo iyadoo xaayado ah quraanna qur-aanna ma akhriyi karto sheekh yusuf soomaalidu gabdhaha soomaalida qur-aanka waa la bari jiray qaalmo iyo geel baa weli laga qaadan jiray iyadoo xaa'idla'ana qur-aan looma dhowayn jirin lamana bari jirin waxa idinkiidahaye ee idinku soo kordhay cudurka ah muxuu yahay eed qur-aan gabdhaha ugu aafeynaysaan iyagoo geela raaco oo looda raaca ayaa qur-aanka la bari jiro oo caadana qaba aabbahoodna xataa qaalin geela ka bixinsa marka quraanka aanka dhammeeyaan waxaa idinka hadda idan haye oon gabdhihii xaa'ido iyo isu daba wadaan qur-aan ya ano idima fahmin marxaba Mhmm. weysadii baan u dhowrayn bmanaa ma weys abo ma weyse qabo haye su dambe waa su xanuun badan kama jawaabi karo su hore laakiin nimaan weyse qabin kitaabka qur-aanka ma qaadi karo wuuse akhriyi karaa haddaad xaafid tahay qur-aanka xifsan tahay oo lagu soo baray qur-aanka dushaad ka dareerin kartaa laakiin musxafka ma qaadi kartid sida sawaabka ah su-aasha cabdulahi waxaan kuri kama jawaabay si goona igu imow ma isfaan su-aasha su-aal xanuun badan wey kitaab qur-aan ku dhuftay oo yidhi waxaa la rabo waa midkani kan maaha baf halkaa ka siiyey marka xisaab kalu ninkaa leeyahay haddana ka hadli maayo marxab saddex su-aal hal un baan kaa ogolahay ya maxay baashu saddexdeed xabadda kugu muhiimsan soo hormari xadiidka waxa loo keenay ma aha nabigu janaabo qabe baa seexday ma aha waxaa looga jeedaa ruux intuu ku seexday weyse ku seexday dhexda ka soo toosay oo haddana ku noqday baa laga hadlaya intaas wuxuu laga hadlayay marka innagu waxaa badan markaan kaaday inaan soo kiciso soo kaajin inaan iska sii tuuro nabigu wuxuu ku daray weeye intuu weji dhaqday oo farxashiba haddana seexday ayib intaan baa looga jeeda ma tusayso inuu bilaaweyse marka hore seexday yaa sida raajixa hurdada nabi maxamed weysada ma jebiso sida sawaabka ah waana hawl iska khasaaista nabiga tanaamu allahum inuu xadad kala yimaado mooye oo ama neef iyo hawl kala timaa hurdo caadi ah nabigu weysada kama jebiso calayhi salaatu wasalaam ee asagaa salaad walba iskaga weysaysan jiray su-aal marxab gabadhu hadday tahay iyo inay shaaficiya tahay balsoo kala ogow mm, leeygii waa naga soo marro waa lagu dagaalamay Ah, madaahirba nijaasba muxuu yahay marka dadku madaahibtooda in la ogaadaa wanaagsan intaan xukun aan la saarin fiqiyaadka marxabo ya haddaynay daahir bay u aragtaa daahir laga yaaba maalikiya tahay tacabudan baana loo dhaqay ku leeyihiin niman ayaga ka ah laga soo guuray inay qabaanba eygu inu xalaalo la gowracan karo hadda lagu carafaysan karo marka maxaad samayn marka innaga shaaficiya moogta eyga cudurkan ka qabne goonida ah ee fiqigaana iyo madhabkaanaga uu noo tasiiriyey niman baa ina khilaafsan madaahib kale ah madaahib kale ah marxaba ninkaa kaa dambeeya cabdiqaadir adugu waad la soo daay ninkaa dhowr goor buu taagaya cabdiqaadir haye haye haye haye waad waa hawl dhib badan su-aasha waad maqlaysaan sida sawaabkaa ma furmayso hadduu been sheegayo oga been ay ka tahay gabadhan horaan uusan furin waa been uu sheega ha ka toobadkeen waxba ma furmin lanna waa ikhbaar inshaa ma aha waxbuu ka warramayaa ee eh, ma inshaynin haddii laakiin heeraygaa uu leeyahay waan furay markaa u niyooda furitaan furitaanku u dhacahaya haddii laakiin gabadhi ma furtay hebla awey waan furay oo war ikhbaar u yahay waa been uu sheegay been noocoo la sheegay oo maadi laga warramay wax hore laga warramayana waxba kuma furmaan allahuma marka inuu niyeysto siiqadaa inuu isticmaalaya furitaan mooye miyaad fahamta jawaabta baarak allah fiik kitaabka qur iyo axaadiita iyo culumta sharciga mucadamadaah lama dhigi karo dhulka ixtiraaman wa tacdiiman laha culumulaalaha iyo carabiga iyo garaamarkaiyo howlahaas sarfi sarfiga iyo waad dhigan karta laakiin culuma sharciya fiqiyaadka tafaasiirta axaadiita looma dhawayn karo dhulka lama dhigi karo lanna waa ixtiraam daro curfiga muslimiinta oo dhan ya anugu gogashaan inaa dhultaan u arkaa gogashaan inaa dhultaan u arkaa lakiin idinku waxaa laga yaabaa inaad u aragtaan gogol nin walba qaab buu u fiirinhaya marxab muxuu u fatwooday sheekhu masaajidku dhul maaha miya ayb nabiyulla axmed alayh isalaatu wasalaam towreed oo taxriif iyo taxriif ku jiro oo muxarafo ah markuu madaarisadii yuhuud soo galay oo towrad loo keenay ninkii dhulka ku haya ka qaad buudhi barkin buu nabigu dhigay calayhi salaat wasalaam barkin waad ogtihiinba ila tahay xadiidka ayib marka haddiiba towradoo muxarafo oo mubadala nabigu sidaa u xurmeeyey cilmi sharci ah oo nabiga laga dhaxlay asalkiisuna waxyi dabada la gelayo seed dhul u dhigaysaa idinkoo rixle heli kara barkin heli kara halkaa la laaci kara boorsaad wadataan kor saari kara maxaad ka faaidaysaan inaad dhulka la aadaan ii sheega hawsha aadaa la yskaga ilaaliyo ixtiraam daradaasi dhibbay keentaa ayib ninkan oo farta taagtay baad ka xoogtay aduu inaad farta taagato yaa ka fiican inaad su-aasha bilowdo marxab ninka isagoo arkaya ku istaaga aayad qur-aana muslim ma aha ka badan baad iga rabtaa aayad qur-aanoo taala ninkii asagoo arkaya ku istaaga muslim ma aha ninkii arka iyadoo taalloo qaadi waayana muslim ma aha middaa ogow maalikiya waxay ka hadleen akhri kitaabka xuduud bn caraf waxay ka hadleen haddaan anugu aayadda iyo kitaabka qur-aanka aanan qashin ku tuurin meel xunna aanan dhigin laakiin anoo iska socdo aan arko oon qaadi waayo maxaa xukuma haddaad awooddo inaad qaaddo ood xurmayso ka badbaadisood ood qaadi weydo kii ku tuuray adigu iska xukun baatiin bay yidhahdeen iclaanaadka lagu soo qoray aayadaha qur-aanka xaggana la ogyahay hadhow in la tuuri doono oy kuraydu xataa saxrada iskaga tiri doonaan ninka iclaanka ku qoray horta khalad buu leh ninka isagoo dhulka iyadoo dhulka taalla arkay ka tegayna khalad labaad buu leehay kii ku istaagayna inuu asagu muslim ahayn muranba kama yaal iska ilaaliya hawsha ayada aad isku ilaaliya aad iska ilaaliya ilaahna astura marxaba sheekh daawud bn cali ibn cali ibn khalaf الظaahiri ardaygii shaafici buu ahaa waagii dambe aqoontiis markay korodhayna wuu ijtihaado madhab gooni u yeeshay waxaa sida sawaabka ah in madhabkiisa la ictibaariyaa sawaab ah wixii aan ku saabsanin baabulqiyaas masaladu hadday masale qiyaas lugta la gelaysa ay tahay madhabkiisu lama ictibaariyo liannu waa min nufaat اlqiyaas qiyaaskaba xujo ooma arko hadday masaladu masale ku dhisan ay tahay fahmu kitaabin aw fahmu sunnatin waa la ictibaari sida raajixa ah lakiin annaga wadaadaha nagu waxay u badan yihiin daawo bin cali khilaafkiisu inuusan muctabar ahayn wadaadaha dambe ama ragga hore muxadinta shaaficiyada ibnu jariir abari mundir ibnu khusayma xataa raggii eh, ka sii ee abaqada labaad gelaya abu xamed almarwas way ictibaariyaan kutubtoodana ka faqiihin mukhaalifin bay usoo guriyaan daauud adu waa masala usuulkana baabulijmac marka la maraya waa laga hadla hal yuctabaru khilaafa awlaa waa muctabar fi ma cadaa masaa'il alqiyaas saasaa sawaaba baarak allah fiik warku idinka dhamaada ya xasan istiijada waajib mayna ka hadlayno inaysan shardi ahayn baasho laba shubka ka daaya laba shub ka daaya istiijadu ma shardibaa lisixati الsalaa baa laydinku haystay daliil waajibnimo faaiideynaya idima anfacayo mid sunanimo faaideynaya idima anfacayo waa inaad daliil keentaan tusahayo inay tahay shar lisixati sala salaadu ma asaxayso bilaa istijo miyaad haysaa xasan haddaad hayni marka iga fadhiiso marxaba soo godaadkaa kaa dambeeya adugu miyaad taasay la xidhaa miya balsugaad soo daabal ogaada sheeh maxamed maxay ahayd hmm. de cagsi baad yaad u samaysay tarki baa laga hadlaaya ficil baad ka hadashay adugu hadde istiijada nabigu inuu samayn jira waa ficil ee tarki ma aha waad waad waad dabagediday <laughs> hadda way u adag sheekh maxamedow sheekh axaad wuxuu leeyahay baryahan waxaa badatay wadaadaha dhexooda nin walba ninkuu kacsan yahay wuxuu yidhaha waa khaariji waa takfiiri marka hawshaas in laga hadlay u baahan hadda kahor baan ka hadlay marka raggiina dalabatulcilmiga waad fahmaysaan waad fahmaysaan marka iska daraaseeye iska daraaseeye waxa lagu noqdo khawaarijnimada waa moodo hadda jirta ilaa maraykan uu dumo tumadaa ma joogsanayso maraykan ilaa uu dumo waa khaariji waa argixiso waa asalraac waa burladul waa mayal adag hawlaha ma dhammaanayaan ila konton iyo lixda sted konton iyo koob sted lagu kala tago konton meeqe ahay kontonka ilaa ay burburaan oo taladu idinku idin soo laabato oo marka idinku aad dadka kala sunta sumadaan ilaa hadda nin baa dadka kala sunta oo nin walba sumad saara innaguna ayagaa dadka suntahayaan dabadhoon unah ninkay suntaanba waan sumadnaa kay dilaan argixisaa gaal naarta allah ku waariyo ayagaa ina xukumo marka inagu miyirku inoo soo laabto oo aan dunida ka talino oon gaarno heer dadka aan kala submadno on kala soocno xilligaasaan ka hadli doonaa lakiin hadda kullagu imano wallahu subxaana wa tacaala aclam marxaba gabadhigii qabta qur-aan ma la saari karaa buu wadaadkaas su-aashaa maxaad ka leedihin waa la saari karaa waa la saari karaa waa duco iyo tufmo iyo cilaaj wey waa la daaweyn karaa gabadha dhib maleh hay waad maqashaan xusen qalab su-aashiisa nikaax iyo alaaq buu idinla aaday meel culus buu ina geeyey wuxuu leeyahay baryahan waxaa soo badanaysa nin iyo islaan sidaa isku dhacahay hadda ka horna waxay isguursadeen way ismasaafaysteen bilaa weliba isqabeen inay caruur isu soo dhalayaan baa laga yaabaa kadib waxay ogaatay nikaaxa aan weliga lahayn inuusan nikaax saxan ahayn ninkii markay isku dhacaanba ayar bayba ku kale iska guursa iyadoo aan aan uusan furin hawshaa soomaa sooas u jeedo ilaa ay ninkaa iska furto ama qaadi sharciga uu ka fasaho waa ninkeeda way ku mehersan tahay maalinkii hore guursanaysay masaafada iyo weyla-aanta soomaysa arkayna inayna bannaan tahay oo nin xalaala uu qabo miyaa laga sinaysanaya soomaysan arkayna inuu ninkeedii qabo oo saygeedii yahay caruur xaaraan ay u dhalayso kadib markay ogaatay madaahibta dambe ee odhanaya nikaax ma asaxay ay dib ka ogaatay waxaa weeye madhabka hore ku dhaqantay sidiiba u jiraa ninku waa ninkeedii si sharca waa iskaga furto ama ay si sharci uga fasakhato markaa unbay camalka dambe u banaanaan karaan lianna qaacido waxaa weeye haddii masalada khilaafiga uu camal ku dureersado lama dunin karo ra'yu اlmujtahidi ida jara calayhi اlcamalu laa yunqad sidiisuba masale khilaafiye ah oo wadaad isku hayaan baan anagu fatwooday fatwadaydii baa reer isku guursadeen matan oo ay ku dhaqmeen ma dumin kartid intaysa reerku dhaqmin ee hawshaa la qaadanin baad dumin kartaa laakiin mar hadduu camalka ku dureersado xaaraan baad isku qabtaan waa aqoon daro iyo faham yaraan weeye iyo xerow weli aan wax u buuxsamin oo caaqulula wata wey iska ilaaliya ilaa ay gabadhaas si fiican ninka iskaga furto oy ka fasakhato nin kale ma guursan karto sida ha ku talagasho ama khulci ha samayso has madax furato dalqeed ha iibsato soomaali siday u kala baxda way taqaanaa awshaa iska ilaaliya baarak allah fiik hmm. ma iyagoo akhrisan baa la keenaa mise hadda lagu tufaa waad hay si fiican ah. arrintaas sax ma aha haddii taxliil lagu tufo ama saliid lagugu tufo ama malab lagugu tufo ismariso markaad ka qabaysanaysa waa inaad ama baaf dhigato saan taxliisha iyo qur-aanka siwijka iyo bilaacadda iyo masuusha kusugu raacin baaf u dhigo biyaha iyaga marka geedaha hoostooda iyo derbiga iyo meel aan waddo ahayn ku say sidaasaa sawaaba hadii kale ihaana ku jirta baarak allah fiik baarak allah fiik ah, way dhammaatay haddii salaaddii way dhamaatay jamaacadii jamaacadii xaafaddana waa idinku daashay adaa ugu dambeeya hmm. su-aasha cabdiqaadir soo maa taas maxay tahay gabadh buu shukaansanayaa waxay tidhi naag ma qabtaa ma qabuu yidhi soo intaa ma aha wuuna qabaa ma qaba ama waan furay hadde waa been buu sheegay waba kama furmin beentaa ka toobadkeena waa su-aasha cabdiqaadir barak fiik